uhi taaha nabi maxamedow maa anzalna maanan dejinin calayka dushaada alqur'aana qur'aanka litashqaa inaad ku ayandarratido ku dhibaataysato ama ku dhimadato biinzaalihi calayka saasaa looya taaha aduu salafku waa isku khilaafeen aqwaal badan bay ka leeyihiin ra'yiga u xoog badan waa taaha bimacnaa yaa rajulu yaa rajulu inay la macno tahay baa raajixa saxaabiya taabiciinna u badan yihiin waana lahjo carbeedoo qolyo reer yamaniyiin ay isticmaali jireen waa xuruufulhijaana waa la sheegay xuruufta muqaacadee sida taasiin iyo xamiim iyo aliflaamiin bay la mid tahayna waa la sheegaa waa ismin asmaa illaahi wa tacala oo rabbi ku waa la yidhaahdaa laakiin sida raajixa ah, wa in taha ay tahay bimacna yaa rajul eyaa muxamed maa anzalna maanan dejinna calayka dushaada alqur'aana kitaabka qur-aanka litashqaa inaad ku dhibmadato ood ku rafaado biinzaalihi calayka ee waxaa loo soo dejiyey inaad naxariis kuu noqdo oo ilaahay subxaanah wa tacaala nuur iyo hanuun uu kuu noqdo kufaaru quraysh markay sheegeen oy dhaheen oy la yaabeen nabiga cibaadadiisii iyo wakhtiguu bixinhaya iyo soo jeedkiisii iyo salaadiisii iyo qur-aan iyo dacwada uu wada iyo mas iyo waxay dhaheen muxamed lagu soo dejiye uu sheegayo oo qur-aan u kordhiyey rafaad u kordhiyey ilaahay tii ka jawaabayaa ma anzalna calayka alqur'aana ila tadkiratan liman yakhsha waa xusuusin iyo waano lagu waaninaya ninka alla ka cabsanhaya ee ciqaabtiisa iska ilaalinaya ee ma aha shaqa ee waa raxmad iyo naxariis wey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi bimacnaa marka sheekh maxalushaahidku waa maa anzalna calayka alqur'aana litashqa mashaqo iyo shiddo qur-aanku ma aha cibaadaadkuna ma aha waa shay fudud oo ruuxa muslimka uu ku dhaqmi karo wa qaala tacaala ilahi wuxuuhi yuriidu allahu bikum اlyusra ilaahay wuxuu idinla doonayaa fudayd walaa yuriidu bikum اlcusra culays iyo diiq iyo xarajna rabi idinlama doonaye marka idinkaa raadsanaya ida mar haddii maqsadka shareecadu uu yahay in ay si sahlan ku socoto dadkana diinka loo fududeeyo dhibaato innagu aynu samaynay unbu wax kugu adkaanaya wa can caaisha radi allahu tacaala canha ana اnabiya sal اllahu calيh wasalam dakhala calayha nabigaa u soo galay caaisha wa cindaha mra'atun ayadoo haweenay la joogto qaala suban wuxuu idhi man haadihi gabadhan kula joogtay waa tuma qaalad waxay tidhi caaisho haadihi fulaana waa heblo riwaayada muslim way caddayso alxawla bintu tuwayt alasadiya haweenay qurashiyada oy khadiijo isku qoys ahaayeen bintu khuwaylid ayay ahayd alxawla bintu tuwayt min bani asad waa saxaabiya qurashiya asadiya oo aad u salaad badnayd oo habeenkii aan seexanin qaala waxaa jira hooyadan haadihi fulaanatu tani waa heblo alxawlaa waa ta'niidkii axwal ayaa xawlaa la yidhaahdaa xawlaa bintu tuwayt alasadiya fulaanow heblo weeyoo tadkuru waxay caaisha sheegaysaa min salaatiha salaad badnideeda ka sheekaysoy oo riwaayadda muslim waxay ahayd laa tanaamu tusalli riwaayada bukhaari laa tanaamu lleyl habeenkii ma seexato hurdo ma lado dhinaca dhulka ma dhigto way uun soo jeedaa qaala subanu wuxuu idhi mah jooji warka caaishoy mah kadaa kadaa weeye warhee weeye ayib dumarkana innagu nahye baan dhahnaa ninkana warheebaa limanka wax laga celinhaya waad garanaysaan baylata maha marka waa kalimatu zajrin wa kafin shay aad dhibsanaysa ama aan shareecadu jeclayn ruux markuu ku hadlo ood afdhabtaa la yidhaahdaa isma ficil waad ka garanaysaa haddii marka aad ku istaagaysana mahb ad marka aad waslinaysana mahin baad dhihi mahin ayb calaykum waxaad laasimtaan ood ogaataan muslimiina bimaa tutiiquuna waxaad kari kartaanoo meel acmaala ah loo jeedaa khayrka waxaad awoodi kartaan ee si aan mashaqo lahayn aad kula iman kartaanuun la imaada fa wallaahi allahan ku dhaartay laa yamalu llaahu ilaahay kama tago inuu idin abaal marinayo idin hawaabinayo xataa tamallu ilaa idinku aad ka tagtaan camalka markaad camalka joojisaan oo intaad marka hore iswaashaan ood nafta iska goysaan aad noogtaan ood habsoontaan ood camalka ka tagtaan buu ilaahayna hawaabkii iyo khayrka idinka joojinaya laakiin intaad si miidaan leh oo miisaaman ku socotaan ilaahay hawaabkiisa waa idiin soconaya wa kaana axabu اdiini ay axabu الطaacaati daaca nabiga agtiisa waxaa loogu jeclaa ilayhi ila rasuul maa daawama saaxibuhu calayhi waxaa ruuxu uu joogteeyo nabigu aaca diin iyo khayr wuxuu u jeclaa shayga la joogtay haba yaraade wain qalla waa kaad garanaysaan axaadiista kale muttafaqun calayh riwaaya xadiidku uu leeyaho khaarij saxiixan ku timid cinda baqi ibni makhlad fii musnadihi oo bisanadin xasana waxaa ku timid faina allaha laa yamalu min althawaabi xataa tamaluu min alcamal macnuu marka isagaa iscadaynaya fain allaha laa yaamalu malalkuna laba macnuu ku yimaadaa oo tarki ah oo macnaha marka aan badnayn iyo malalka aad taqaanoo noogid iyo daalidii habsoomid oo shayga inaad cuslaysato oo kugu adkaada ah ood kadibna aad dhaqaajin weydo ood ka cagajiiddo marka malalka marka naqsiga ee aafada ah ee mujaradu tarkiga aan ahayn ilaahay subxaanah wa tacala waa ka nasahan yahay lanna waa sifatu naqsin biijmaaci ahli اlcilmi wاlcaql jamiicualcuqalaa malalku iyo daaliddu iyo noogiddu waa sifatu naqsi sifatu naqsin wey sifaatu naqsina ilaahay subxaanah wa tacaala waa ka hufan yahay bilijmaac ahlulbidac iyo ahlusunnaba marka daalid oo caadi ah oo macnihii naqsiga ahaa ee daalidda ahaa ama rafaadka ahaa laguma xambaari karo wamaa masanaa min luqub ilaahay baa yidhi waana sifatu naqsin wa cajzin idan waa in macnaha kale marka tarkiga lagu xambaaro oo ah faina allaha laa yamalu ay laa yatruku ka tegi maayo min isaabatikum xataa tamalluu antum اlcamala riwaayada marka baqiy mkhlid baana caddaysay haddee fasirtay faina allaha laa yamallu min aلthawaabi xataa tamalluu min alcamal waa min baabi اlmushaakala walmuqaabalan waa la iska yidhaahdaayo ee qolyaha waa yidhahda waxaa weye laba eray oo macnahoodu kala duwan yahay ayaa ka kale asagoo lagu miisaamaya lala yimaadaa oo lagu beegaa wajazaau sayiatin sayi'atu miluha ruuxa hore xumaantu kugu sameeyey haddaad ka goosanayso taadu aadu sayi'a ma aha taada dambe sayi'a ma aha laakiin waxaa uun loo fiiriyey ereyga horee sayi'adaa loo eegay way ku badan tahay qur-aanka meelo badan bay ku timaada iyo sunnada boqolya halkaasay maraan laakiin macnahaasaa kugu filan tarkiga maxalushaahidku waa maxay calaykum min alacmaali maa tutiiquun acmaasha waxaad kala timaadano laasimtaan wixi aad awoodi kartaane aad shiddo iyo mashaqo badan iyadoo idinkoon la kulmin aad iman kartaan ad kartaan camalkana nabigu wuxuu ugu jeclaa midka uu ruuxu daa'imo waxaa ku jira marka wuxuu uhi imaamku mah kalimatu nahyin wa zajrin waa weedh wax layskaga reebo ruuxan lagu afdhabo weeye wa macanaa laa yamalu llahuna waxaa weeye laa yaqtacu hawaabahu abaalmarintiisa rabbi idinka goyn maayo cankum xaggiinna iyo wa jazaa acmaalikum acmaashinna abaalkeeda iyo hawaabkeeda rabbi idinka goyn maayo wayucaamilukum oo rabbi markaa e, rabbi wuxuu kula dhaqmahayaa weeye mucaamalaةa اlmaali xataa tamaluu fatatrukuu marka mucaamalaة almaal asagu marka mushaakalo yuu ka rabaa inuu yidhaahdo ilahi wuxuu idinkula dhaqmahayaa mucaamalaة almaali ruux daalay dhaqankii oo kale ama xataa tamalu ilaa aad markaa aad daashaan oo fatatruku camarkii aad ka tagtaan fayanbagii lakum waxaa idiin haboon haddaad muslimiinta an ta'khuduu inaad qabsataan ood ku dhegtaan acmaasha xaggeeda maa tuiiquuna waxaad awoodi kartaan addawaama calay in la joogteeyo la daa'imo liyaduuma su u joogteeyo u daa'imo awaabuhu lakum awaabkiina ee ilah idin amal maranhayo idinka idinku joogteeyo iyo wafadlu fadlulahi calaykum awaabuhu awaabullahi lakum iyo wafadlu fadlullahi calaykum weeye marka macnahaasuu ku fasira waa macnahan baa saxa looma jeedo sifatu naqsintaasi marka in lagu xambaaro waa khata qolyaha ku khaldamay laakiin sax ma aha maxalushaahidku xadiidkan waxaa ku jira in dadka hortooda in lagu ammaano wanaag lagu sheego aan shareecadu jeclayn ilaa limaslaxa waa middaa marka nabigu uu ka celiyey ummuna caaisha uu yidhi mah kadaa horteeda ha ku dhihin waa haweenay salaad badanoo waa haweenay kan ahoo jooji marka marka mahdaasi ammaantana way u laabanaysaa cibaadadan marka khilaafsan sunnada ee bacd ulcubaad ay sameeyaane lagu ammaanayana khata' kale wey lean ruux hadduu intuu sunnadii khilaafo xaggana lagu ammaano waxbuu ismoodayaa marka waa in laga hortago oo laga celiyo iyo acmaasha inaynu la nimaaddo waxaynu awoodnay marka aan joogtayn karro nabiguna wuxuu u jeclaa camalka wixii ruuxu joogteeyo waxaa kaloo ku jira acmaashu inay min aliimaan tahay lianna wa kaana aabuddiini axabu ddiini diinka lagu sheegay waa aaca wal acmaalu jawaarix weeye iyo islaamka xaqiiqiga ahaa maa daawama calayhi saaxibuhu ayb marka acmaashu inay diin tahay oo diinkuna iimaan yahay baa adiika ku cad marka macaanidaasaa ku jira wa canasin radi allahu tacaala canhu qaala ja'a waxaa yimid alaau rahqin kooxood baa yimid saddex ruux baa yimid saddex qof raaigu marka waa min ilaa icna waa la sheegaa maya waa min aa ilaa caharana waa la sheegaa qolyana nafarka iyo rahdigay kala duwaan oo midna aa ilaa cashara ka dhiga midna aa ilaa tica ka dhiga jaaa waxaa yimid alaau rahatin saddex qof ayaa yimid ilaa buyuuti aswaaji الnabiyi nabiga xaasaskiis guryahoodiiba yimaadeen riwaaya marka fii mursal saciid musayib ah wacinda cabdirasaaq fii musanafihi waxaa ku timid saddexdan ruux inay ahaayeen cali bn abi aalib radi allahu tacaala canh iyo cabdulahi bni camr bn caas iyo cumaan bn madcuun saddexdaa wadaad bay ahaayeen marka mursal saciid musayibna waa taqaanaan waa sixaax cinda ahlilcilmi waad ogtihiin marka daahiru riwaayaat axaadiidta nabi maxamed ka sugan ee fara badan ee saxiixaynka iyo sunanka ku timid waxay tilmaamayaan raggu intaa inay ka badnaayeen muslim iyo bukhaari waxaad ku arki doontaan lix bay ahaayeen riwaayaad ka baxsan saxiixeenkoo toban sheegina way jiraan culamadu marka waxay ku jamciyeen saddexna xadiidkan waa sheegay waxay ku jamciyeen raggu waa badnaa oo abubakar iyo cumar iyo cumaan baa ku jiraa baa la sheegaa oo toban shakhsi bay ahaayeen oo tashaday oo go'aan qaatay laakiin saddexdana u hadaashaa la yidhaahdaa cali bn abi aalib iyo eh, cabdullahi bni cabdin caas iyo cumaan bn madcuum weeye saddexda xogta raadiyey laakiin go'aanka rag badan baa la qabay oo la waday saydanaba noqotee saddexdaa qof baa nabiga guryihiisa yimid yas'aluuna ayagoo weydiinaya ummahaat اlmu'miniin can cibaadati nebi nebiga cibaadadiisii wa fii riwaaya sa'aluu aswaaja الnabiyi can camalihi can camalihi fi siri waxay nabiga waxay weydiiyeen haweenka nabi maxamed weydiiyeen nabi maxamed camalkiisa hoose sirta ah ee ku sameeyo cibaadada wixii uu nabiga ku samaynaya ummadda dhexdeeda way arkaan oo cidna oomay baahna inay weydiiyaan laakiin salaatuleylkiisii iyo soonkiisii khaaska ah iyo guriga ku sameeyo cibaadada ah ee dumarku laga ogaan karo ay baadhayeen oo raadinayeen sa'aluu aswaaja annabiyi can camalihi sal lay slam fi siri falammaa uhbiruu markii loo sheegay cibaadada nabigu ku sameeya khaaska guryaha ku sameeyo kaannahum waxaad mooddaa taqaaluha ay istaqalluha inay yaraysteen way saluugeen waxay islahaayeen nabigu markuu guriga tagay howlahaas acmaan intaad artaan ka badan buu nabigu sameeya marka waxay u qaateen khalad baa gale waxay u qaateen cibaadadu inay tahay wax la badiyo cibaadadii alla u inay tahay daacaad fara oo la dareeriyo oo laga sii in yaroo sunnada waafaqsan oo naftuna xamili karto wana xaggana joogtayn karto xadgudubna aan lahayn gaboodfal iyo gaabidhna aan lahayn inay tahayba maysan u qaadanin kaannahum waxaad moodaa taqaaluha inay yaraysteen oy saluugeen kadib bay isqabteenoo waxay dhaheen wa waxay yidhaahdeen ayna naxnu min annabiy nabiga xaggeennu ka joognay annagu nabiga cibadis hadday yar tahay intaa laftirkeedaba nabiga looga baahnaan bay dheh maxaa akhriyo adduunba nabiga waa loo dembi dhaafay maa taqadam midowmaa ta'ahara waajibaadkan guud ummadda la wadaagay bay ahaydba annaxnu ayna naxnu min الnabiy nabiga xaggeennu ka gaadhnaa seeno marka aan u yaraysan karraa cibaadadiisaw waqad gufira lahu maa taqadama min denbihi wamaa ta'ahara isagoo loo dhaafay dembigiisa kii horreeyey kii dambeeyeyba qaala axaduhum midkood wuxuu yidhi waana khaa faariq bay sheegeen faariqa ay sheegeenna waa baail faariqa ay sheegeen oo ay u jeedaan waa ka keenay nabigu inuu cibaadada yareeyo waa baail in nabiga calayhi salaatu wasalaam loo dembi dhaafay maa taqadama min dembi wamaa ta'ahara waa masla mafruuq minha ee faariqa aynu leenahay waa baatil waxaa weeye inay aamineen waxaa keenay cibaadada nabiga inuu yareeyo sirta ee guryihiisa ku qabto waxaa keenay yidhaahdeen e in loo dembi dhaafay hore iyo gadaalba hada huwa albail kaasaa khaa ah nabigu markii loo dembi dhaaf cibaduu sii badiyeyba afalaa akuunu cabdan shakuura marka khaa weeye marka laguu dembi dhaafee derajadii loo bahnaa aad gaadha inaad iska fadhiisato dhaqan saalixiinba ma aha waa la sii badiyaa qaala axadu midkood wuxuu yidhi markii go'aanka ay qaateen kadib ama ana anigu sooma ah fa usalli leyla abadan habeenkao dhan waan tukan mana seexanayo waqaala aakharu kii labaad wuxuu yidhi wa ana asuumu dahra abadan sanadkoo dhan baan soomaya walaa ufturu mana afurayo maalinaan afurayo lama arka labaiyo tobanka biloodba soom baan ogu jeedaya wa qaala aakharu kii saddexaad wuxuu yidhi cumaan madcuun buuna wa ana actazilu nisaa aniguna dumarkan ka dheranoo ma guursanayo ragga lixda ee kale ee riwaayadkood waxaa ku jira ninba asagu wuxu anu hilibba ma cunahayaba aafadu hilibka weeye hilibba afkaa saari nina wuuu faraashba ku seexan maayo xataa hurdayi qabata anoo fadhiya ama taagan ma seexanay waa hadday suuro gashabaad وأna actazilu النisaء falaa atazawaju abadan dumarkan ka dheeranoo weligay ma guursanayo fajaءa rasuul اllahi ilayhi rasuulka ilahi baa warkaa gaaro loo sheegay nabigaa markuu u yimid faqaala wuxuu yidhi subanuhu antum اladiina qultum kada wakada idinku soma tahdiin kuwa sidaa sidaa yidhi guursan maayo oo dumaroo dhan ag mari maayo soon baan bilaabi weligayna afuri maayo habeenna ay hurda isladi maayaan dhah isku qaban maayo <clears throat> idan faariqay sheegeen ee baailkaabuu nabigu baabiiya amaa wallah kullay allaan ku dhaartay innii anugu la akhshaakum lillaahi alla midka idinku cabsi badan baan ahay akhshaakum lillaah wa atqaakum lahu midka isku ilaalin badanna waan ilahay iska ilaaliya naar iyo cadaab iska dhowra fii xadiidka caaisha fii saxiix lbukhaari ina aطقاaكم وأclamكم bالlahi أna xadiika شha haddaba xadiiu anas bad haysan fi الbخaarي ina أhشhaaكم afwan ina aطقاaكم وأclamكم bالlahi أna midka idinku cabsi badan ilaahayna idinku yaqaana haddaad aadama tihiin waa aniga marka idan waa khaطأ ilaahay oo aad u taqaano waxaa ka dhashay inaad aad uga cabsato marka ma aha karat salaati wsom waqra'at quraan cibaado maehe waa cibaado iyo aaco waafaqsan hadyiga ariiqi iyo sunnadii nabiga calayh salaatu wasalaam laakinnii anugu hase yeeshee asuumu nabigu waan soomi buuhi oo waan soonka waan leeya sunnada ah wa ufturu waanan afuri wa usallii waan tukano salaatuleylkaan tukanaya wa arqudu waana jiibsanoo markay naftu u baatana waan seexan wa atasawaju nisaa dumarkana waan guursan faman raqiba ruuxii ka santaagee ka sanbaydha can sunnati sunnadayda iyo ariiqaygii wadadaydii weeye falaysa minii aniga igama tirsano muttafaqun calay maxaa sheekhlahade korantaa socoto mise eesanagu qarxinyaa la kala cararni bal hagaajiya baasha faman raqiba can sunnatii ruuxii ka santaaga way oo diida sunnati ay ariiqatii ariiqatii fi اlcibaada ariiqatii fi اlmucaamala ariiqatii fi اtahajud ninkii ka santaaga ee xoogow saluuga ee ka biyadiida falaysa minii igama tirsana aniga muttafaqun calayh idan waa maxay waa aliqtisaadu fi اlcibaada in la dhexdhexaysto cibaadada oo waddada suubanee saxdaa lagu socdo soonka sunnada waxaad kaa wada la imow naftu markaad rabto u nasi salaatuliilka tuko niska hore seexo niska dambo soo kac idan hawlaha kale waxaa weeye waa lagu baaba'aya maxaa yeele xasan basri wuxuu odhan jiray naftaani waa gaadiidkiinna ilallahi subxaana wa tacaala waa gaadiidkiinna ilallah gaadiidkuna wuxuu u baahanya in la dhowro la ilaaliyo la waraabiyo la foofiyo la calfiyo loo nasiyo heeryada mar laga dhigo jiduun hadduu ku taagnaado meel cidlu ku dhacahaya miskuhu ka dhici waa habsoomaya naftan gaadiid bay kuu tahay gaadiidkuna ilaalin iyo dhowrid buu u baahan yahay kii sufyaan thawri baa u tegey waaguu ka tegay kuufiya xijaaj wuxuu aaday waagay balaayadii daba taagna caydhsanayeen qolyihii boqorrada ah reer banilcabaas abu jacfar iyo ciidankiisi yaman buu tegey cabdurasaaq buu martiyey cabdurasaaq buu martiyey cabdirasaaq marku wuxuu maqli jiray sufyaan thawri waa nin cibaado badan oo salaatuleyl badan oo soom badan oo qur-aan akhrisba waana saxiix wa kaana min acbad الnaas laakiin salaatuliilkiisii cibaadada sufyaan athawri abu cabdilah sufyaan bnu saciid bnu suruq athawri waxay ahayd sunno cibaado waafaqsan dariiqadii subana calayh isalaatu wasalaam markaasuu makuu martiyey oo yuu marti sooray raashiinbuu u keenay raashinkiibuu si ba'an cunay buu yidhi sufyaan athawri cabdirasaaq ka sheekaynaya markaasaan leey waxaan lahaa buui maxaa loo lahaa wadaadku waa zaahid waa asaga baa saxanka nabarkan ku dhuftay haddana sharaab baan u keenay buui oo cabbitaan eber buu ka dhigay waan la yaabu qaabka wuxuu cunay wuu yar seexday buui markuu wax yar jiifay laba saac ahan ka badnayn yuu istaagay buui ilaa salaaddu ka dilaacaysay buu taagnaa oo tukanayay markuu kacay wuxuu i yaquuluuna ya cabdarasaaq iclif ilximaara uma kuddahu waxaa la yidhahda wadameerka calfi kadibna ku shaqee soma calaf fiican idamaad siinin hawlihii aad siisa waa in laga shaqeeyo kadib baan ogaaday buui inuu asagu iga saxan yahay intuu ila joogay cibaadaduu la imanayay khayrkuu la imanaya waan awoodi waayey buui yani waxaa weeye taas laftirkeeda inaad wax dareeriso ood farabadaysana waa taqaanaa kadibna aad habsanto hiraahirto laakiin camal wanaagsan oon yarayn xaggana aan xaddaaf ahayn inaad joogtayso nin sunnada ku dhaqman baa awooda marka ariiqaasaa la doonaya ariiqaasaa idan marka nabigu waa baabay calayhi salaatu wasalaam haddii haddii ilaahay subxaana wa tacaala fadli iyo cilmi iyo khayr iyo dembi dhaaf ku siiyo waxaa la doonayaa camalkaada inaad ka mahadnaqdo icmaluu aala daawuuda shukran afalaa akuunu cabdan shakuura innahu kaana cabdan shakuura baa la doonaya maaha inaad macnaha marka iyaga iska dhaadhiciyeen nabigaa baabi'iyey calayhi salaatu wasalaam can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu ana nebi sal slam qaal subaan wuxu uhi halaka waa baaba'eenoo waa halaagsameen almutanaqicuuna kuwa wax isku almuaaluuna fi cibaada loo jeeda almuaaluuna fi lumuur kuwa ku xadgudbe ku xildhara ku antaraara cibaadada iyo khayrka qaalaha subanu erayga wuxuu ku celceliyey aaa goor halaka almutanaicuun halaka almutanaicuun halaka almutanaicuun buuri rawaahu muslim muslim baa wariy almutanaicuun waxaa wey waa almutacamiquuna kuwa ku xeeldheeraada almushadiduuna isku adkeeya acmaasha isku dhiba fii hayri mowdici tashdiid wahada qaydun muhimun fii hayri mowdici tashdiid meel adkayn iyo dhudhuusin looga baahan yaha jirta iyo looga baahanayn waxaan ilaahay kugu adkayn laiskuma adkeeyo waxaan rabbi kugu adkayn laiskuma adkeeyo camal aadan keri karin laysma saaro idan wuxuu nabigu diiday alai slat waxaa weeye diinka la iltizaamo oo axkaamtiisa ha la oofiyo laakiin naftaadu waxaysan xamili karin xaggana aysan wadi doonin lama saaro lama saaro maxaa waa gaadiidkaadii feedhaha iyo miskaha lagama rido wey mutanaacuunta marka meel walbay gelaysaa xataa adduunyada adaad ku xildhaaratay way ku aafayni cuntada adaad iskudiisa ka war kow wax walbood xad dhaafiso waa ku dilahaya xooluhu haddii aad loo daajiyo oo ay calaf badan iyo baad badan iyo tigaad badan daaqaan way baqaqaan oo la kaxeeye la caydhiyaa aragteena kadibna markay saala dhigtaan oo kaajaan oo muddo nastaan bay haddii kale way dhimanhayaan marka waxaa weeye caloosha dilaacaysa wax walba marka xad buu leeyahay miisaan iyo miilaan in lagu wado ayaa dinka la doonayaa oon xuduudu shareeca laga bixin huluwina looma baahno jafaana looma baahno labadaa cudur baa layska yeelanaya inaad xad dhaafto antaraartod xuduudda shareecada dhaafto naftuna waxaysan xamili karin aad saarto iyo inaad gaabis noqoto jaguugoo cagajiid oo khayrkii aan u dhaqaaqayni sida munaafiqiintoo kale وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu can nebi sal slm qaala subano wuxuu yidhi ina addiina diinta nabi maxamed ee islaamka ah yusrun way fududdahay ku dhaqankeeda iyo barashadeeduba walaqad yasarna اlqur'aan lidikri faalmi mudakir ina addiina yusrun wala yushaada addiinu diinku lama looltamo ama lama dagaalamo axadun axad ilaa halaba waa ka adkaada yushaada waa min almushaadati ay almughaalaba ninkii diinka isku taago ani addiinu hadda way u gudan la kor dhabaa walaa yushaada diina axadunba markaa dhihi haddaad diina kor dhowdo axadun baad leedahay ayib <clears throat> axadna diinka lama lama looltamo oo lama baratamo oo iskuma dheeririyo weeye oo waan ka adkaan isma yidhahdo oo shareecadan soo afxidhi oo cibaadado dhan meel saarayaa ilaa halaba waa ka adkaado intaay naftu daasho yaad noogi ood marka khayrkii ka tegi wala yushaada diinu diinku lama dagaalamo wey ama maxaan ku dhahday lama baratamo axadun axad ilaa halabahu almushaada hiya almughaalaba oo min atashdiid aw almushaada waa mughaalabada ninka isku dhiga ee diinka isku yidhahda waa meel baan saaraya asagaa meel la saaraya nabi allow maxaan samaynaa fasadiduu sawaabaysta bimacnaa sunnada beegsada sadidu atasdiidu waa isaabat اlgharad wاlhadaf inaad toogato meeshii loo baahnaa muraadkii maqsuudkii odan seeraynin odan la gafin odan leebka la gafin baa tasdiidka la yidhaahdaa waa maxay camalkiinna waa fajiya oo ku beega sunnadii nabiga calaih isalaat wasalaam wa qaaribu dhexdhexaysta camalka qaaribun waa maxalushaahidka loo jeedo laa tashdiida walaa futuura inaad hawsha isku adkayso ood dalka iska marto ood waxaadan xamili karin issaartaan lama ogolo inaad gaabisaan lama ogolo ood habsoonto waa qaaribu dhexdhexaysta oo xataa haddaad wixii loo baahnaa boqolkiiba boqol la iman weydaan dhaweeya dhaweeya waqaaribu siga ama dhoweeya khayrkii iyo wanaaggii sunnadana ku dadaala wa abshiruu haddaad tasdiid la timaadaan iyo muqaarabo bishaaraysta inaad khayr helaysaan wa abshiruu cinda tasdiidi wlmuqaaraba wey atasdiid haddaad camalkii sunnada uu ku beegan yaho u waafaqo xaggana aad dhadhowaysaan camalku dhexdhexaad ka dhigtaan oodan muqaalabe iyo huluwi ayda isku ridin abshiruu bishaaraysta inaad khayr helaysaan wastaciinuu kaalmaysta nabigu wuxuu u tilmaamaya xilliyada nashaadku uu jiray la rabo inaad shaqaysato ood ilaahay xaggiisa u safarto wastaciinuu kaalmaysta bilhadwati niska hore iyo wاlrawxati adwati kalahaad iyo jarmaalid oo niska hore ah adwadu waa socodka niska hore maalinkii la geliy wey iyo wrawxati caraabo isaguna kaalmaysta iyo wahayin wastaciinuu bishayin shayna kaalmaysta min aduljati nis damboo la guureeya ah u fiirso rawahu buhaari bukhaari baa xadiidka wa fii riwaayatin lahu riwaaya bukhaari waxaa ku yimid sadiduu oo toosiya camalkiinna camalkiina toosiya waxaa laga wadaa sunnada ku beega xuduudda shareecada ka bixina kitaabka qur-aanka ka tallaabsanina dariiqa nebi la dhaafin yaan la baalmarin <clears throat> waqaaribu dhexdhexaysta oo bimacnaa xadgudu badan iyo isdhibidna ha imanina gaabin iyo cagajidna ha noqonina waqduu kallaha wa ruuxu caraaba wa shayun min aduljatinaogaada hay dulja waa niska dambe habeenka oo la guureeyo alqasta alqasa ay ogaada way dhexdhexaadka iyo dhexdhexaadka baabاliqtisaadi fi اlcibaada dhexdhexaysta tartiibsada kaadsada tabluqu muraadkiina waad gaadhaysaan xadiidku maqsuudka looga dan waa maxay farinta xambaarsan yahy xadiidku waxaa marka la soo gaabiyo nabigu ummadda wuxuu u diidaya kana reebayaa aadamuhu inuu isa saaro wuxuusan xamili karin xaggana uusan joogtayn doonin hawshaasa lagaa reebo laguu diiday wuxuu nabigu inoo tilmay calayhi salaat wasalaam miaal maxsuus oo la garanayo asayru fi dunya saddex xillibuu wanaagsan yahay kadalika asayru ila allahi subxaanahu wa tacaala socodka adduunyadu markaad musaafirtay waxaa e, musaafirku u lugeeya oo ka faa'iidaystaa xilli aroorta hore ka lahaadda ah intay qabowdahay markay kuulaatana wuu nastaa wuu har furtaa wuu iska shahkarsadaa cambuulihiisa korinkusuu qajac ka siiyaa kadib markay qoraxdu qabowdo oo nisdanba la gaadho ay dabayshu soo marto ayuu haddana caraaba ku dhuftaa caraabahaasuu wada ilaa habeenka niska horeo dhan inuu socdaa laga yaabaa ama afar saac saddex saac buu iska seexdo iska furto wuu yar seexan habeenkii culayskiisa ma ku dhaafo haddana hiraabta horuu guuraya waa saddex cilee la socdo maalinka niskiisa dambe niska hore maalinkii guuraha dambe habeenkii haadaa huwa sayru fi dunya musaafir xilliyaduu socde waa waktu nashaaihi oo saddexdaa xilli ah xilliyada kule marka naftu ay cajisantahay ama socodka aan ku ficinayna maba lugeeya musaafirku dhan xakiimka ee yaqaana inuu gaadiidkiisana u nasiya doonaya asaguna asagoo tartiib u socdo oon daalin oon baabin uu meeshii uu socday u gaadho doonaya saasuu yeelaa ruuxa muslimka ee yasiiru ila allah ilaa adduunko dhan baa safar iska ah innaguna xagga alla ynu u soconnaa dee ninkii isagoo rabbi ku kufriyeen mooyeeni asna waxaa laga rabaa saddexdaa xilli inuu kaalmaysto nabigu wuxuu inoo sheegay calayh isalaat wasalaam niska hore waa maxay salaatu fajarkii iyo khayraadkii iyo qur'aan akhriskii iyo kalahaadaadii acmaasha niska hore ee qoraxdu qabowdahay ee aroorta ah yaan la seexanaha laga faa'idaysto nabig aleh isalaatu wasalaam niska dambana asaguna hadda waa xilli gooni ah yatacaaqabuuna way fiikum malaa'ikatun bileil wamalaa'ikatu binnahaar goormay kulmaan oo xilka la kala wareegaan bacd casarka iyo fajarka labada xilliba nabigu tilmaamaya casarka iyo galabtina ka faa'idaysta habeenka ha isku taagiine niska dambe ulu leyl akhiir marka la gaadho war meesha ka kaca weeye sida uu u guureeyo ninka musaafirka u guureeya ila idinku wax u socotaan daka sayrun fi اdunya ila اlmaqsuud wa hada sayru ila اllahi subxaanaه wa tacaala labadaa shay buu nabigu isku matalaya saad u fahantaan macnaha nabigu maxaa yeele adduunyada waa daaru nuqla daaru nuqla ila alaakhira wey iyada dhanba marka macnaha xadiidku uu tilmaamay xadiis badan baa ku timid ina allaha inama araada bihadi اlummati اlyusra walam yurid biha اlcusra xadiid kale inakum ummat uriida bikum اlyusr khayru diinikum aysaruhu inakum lan tanaaluu hada اlأmra biاlmughaalaba wala yushaad diina axadu ilaa halabadaas xadiid kale caddeeyo ahaa inakum lan tanaaluu hada اlamra diintan iyo khayrkan iyo jannada ku heli maysaan bilmuhaalaba isku taagid aad diinka isku taagtaan ee waxaad ku helaysaan itibaac iyo dabagal aad dabagashaan waddada iyo ariiqa nabi maxamed aleh islat wasalaam qowluhu uu yidhi nabigu addiinu huwa marfuucun waa godan yahay buu yidhi calaa man lam yusun faaciluhu inaayo faacil laga dhiguna ku godan yahay oo la yushaad addiina addiinu cafwan waruuya waxaa la wariyay mansuuban waa la wariya wala yushaad addiina la yidhaahdo axadun waruuya waxaa kaloo la wariyaa lan yushaada diina axaduna waa la wariyaa ogowgaba laga gooyo walanba aan la dhihinba wa qowlu calayhi salaat wasalaam ilaa halaba wuxuu u jeedaa ay halabahu diinu diinka ninka isku taaga diinkaa samriyo wey wa cajaza dalika almushaaddu ninkiis dhariijiyey istaagay istayrixiyey wuxuu ka cajisa oo kari waayaa can muqaawamati diini diinka inuu la looltamo u beerdhigo likarati uruqi ay likarati acmaali اlkhayr khayrku wadooyinkiisu waa fara badan yihiin khayrkoo dhan baan isu keeni haddaad tidhaahdo waxaa weeye man alaba alkulla faata alkulla wadaadoo yidhaahdaan wax walba ninkii waan raadinayaa waxba ma keeno somal waxay dhahaan boodbood badan waa lagu beerbeelaa walyaha beeralaydaa boodbood badan waa lagu hal aslaax iyo jibaal iskaga ururso kaa hagaajiso haddaad agga ku booddo agga ku booddo meeshii warawdaba aad miigi laada hoos orado waxba kuu soo bixi maayo waxna kee keeni maysid wاlhadwatu sayru awli الnahaar hadwadu waa socodka maalinka niska hore ah wاlrawxatuna waa aakhiru الnahaar waa socodka niska dambe wاduljatuna waa aakhiru اleyl waa socodka niska dambe habeenkii la lugeeyo wa haada amarka nabigu oo rawxa iyo khadwo iyo duljo isku qabtay isticaaratun waa sarbeed iyo wa tamhiilun wax mitaalin weeye suuro dhowayn waa macnaha ujeedu nabigu ka wadana waxaa weye istaciinu kaalmaysta calaa طaacati اllahi ilaahay khayrkiisii daacadiisa biاlacmaali acmaaشha inaad la timaadaan kaalmaysa fii waqti nashaadikum xilligaad firfircoontihiin ad fahmaysantihiin iyo wafaraaq quluubi qalbigiinnuna uu kanshalladan yahay marka uusan mashquulsanayn baxayu xilli eh, meel oo eh, eh, tastaliduuna aad macaansanaysaan alcibaada mar waxaa jir maogta aad iska tuuru qur-aanka akhri ay kaa tahay juski gaadh xisbigii oo waxaad akhrin baad urhaynin ood xun dareeriin lama rabaa waxaa la rabaa qur-aankood dhuuxaysood macnaysa fiirinaysa inaad akhrido oo kuu baxayso oo waxaad akhrinaysa iyo meeshaad maraysa iyo yaa la rabaa hadday tahay intuun imow waagadam waxaad nacaysaa cibaadadii cumar wuxuu odhan jiray naftiinna ilaahay ha nacsiinina idinkaa cibaadadeen isnac naftu markaad ku xambaarto waxaysan xamili karin ood istayrixiso ood mashaqo rarto waaga dambe way daali cibaadada baa kugu cuslaani inaad kaba tagtaa laga yaaba gebi ahaanba walaa tasamuuna aydan ka daalaynin watabluquuna maqsuudakum maqsuudkiisina waad gaadhaysaan kama ana almusaafira ninka musaafirka ah, alxaadiqa xariifka ah ninka xakiimka ee musaafirka ee socod yaqaana dalla yaqaana tabirtiisana ka warqaba yasiiru wuxuu lugeeyaa fi hada alawqaat xilliyadaas nis habeenka qaybsi dambe wayastariixu wa asaguna waa nastaa wa daabatu iyo gaadiidkiisiba fii hayri xilyadaa waxaan ka ahayn oon kalahaadda hore aan ahayn iyo caraabaha dambe iyo guuraha habeenka niski dambe aan ahayn uu iska nastaa fa yasilu almaqsuuda meeshuu socda waa gaadhaa bihayri tacabin daalla'aan iyo habsoomin la'aan wallahu aclam maxamed marku waa gaabisna ha noqonin waxaadan keri karin ha isku taagan weeye idan waa aliqtisaadu fi اlcibaada wاlmuxaafadaة cala اlacmaal can anas radi allahu tacaala canhu qaal dakhala الnabiyu nabigaa soo galay alayh الsalaa wasalaam almasjida masjidkii nabigaa buu nabigu soo galay faidaa xablun mamduudun bayna الsaariyatayn wa fii riwaayati muslim bayna saariyatayn oo la tankiiriyo nabiga masjidka soo galay wuxuu mur ku yidhi faidaa xablun waaba xadhigo mamduudun la taagay oo la xidhay bayna saariyatayn labada tiir ee dhanka bidix ama dhanka midig ka jira masjidka laba tiirbaa tiirkaa iyo tiirkanba xadhig lagu kala xidhayba cadhig baa xidhan halkan dhexdiisana ruux baa taaganoo kolba xadhigga qabsanaya markuu tukado markuu daalo fa qaala wuxuu yidhi maada alxablu xadhiggan muxuu yahay qaaluu waxay dhaheen haadaa xablu nabi allow kan waa xadhigoo lizaynab ay binti jaxsh zaynab binti jaxsh u ahaaday zaynab baa xidhatay oo labada tiir ku kala xidhatay fa idaa fatarad markay noogto oy daasho can isalaa salaadda ay ka cajisto inay kacdo ay kari weydo tacallaqad bihi way cuskataa way qabsataa waxay u xidhatay eh, zaynab binti jaxsh xadhigga asaga ah inay markii istaagu ku adkaado ay cuskato ay qabsato ay ku istaagto faqaala nebiyu nabigu wuxu alayh salaat wasalaam xulluu xarigga ha la furo fura ka fura labada tir liyusallii axadukum midkiin ha tukado salaatuleyl ha la yimaado iyo sunno nashaao ay wakhtina xilligu firfircoon yahay ee fahmaysan yahay ee lafihiisu iyo lab israaci kara fa idaa fatara hadduu daloo noogo falyarqud ha jibsado ha nasto muttafaqun calayh waxaa ku jira xadiidka izaalat lmunkari bilyad shaygii munkarkaa een la ogolayn in gacan lagu zuuliyo xulluhu oon af bas lagu kaaftoomin baa ku jira waxaa kaloo ku jira cibaadadu markay badatay xaddaaf noqotay nafta ay dhibaysa ee idraar binafsi ay ku jirto munkar bay isu bedelaysa munkar bay isku bedelaysa waynu dooda dhex mari doontaa salmaan alfarisi iyo walaalkii abu darda waxaa kaloo ku jira jawaasu tanaful الnisaa'i biاlmasaajid dumarku inay ku sunnaysan karaan oo salaad sunna iyo salaatuleyl iyo witr iyo wixii sunnay doonaan ku tukan kara masaajid gudihiisa nabigu kuma qoonsano kuma inkiri intaas wuxuu ku qoonsaday xaddhaafka liyusalli axadukum nashaatahu faidaa fatara falyarqud buu laakiin ma dhihin dumarku masaajid kuma sunnaysan karaan dumarku masaajidka say salaadaha faraka u tukadaan bay sunnooyinkuna ugu tukan karaan laakiin gurigooda u khayr badan waxaa kaloo ku jira de maqsuudkii uu sheekhu xadiidka u keena ahaa in shay walba la dhexdhexaysto oo nafta la dhibin oon la xadgudbin dhibkeenu u jeedna waxaysan xamili karin aan la saarin waxaysan xamili karin aan la saarin awooddeeda ka baxsan وعن cائشha رضي الله تعالى عنها أن رsuل اه صلى اه عليه وسلم قاaل rasuulka ilah wuxuu hi إdaa nacasa أxaduكم midkiin hadduu lulmoodo ama gamanyoodo wahuwa yusalli asagoo tukanay hurdo ay qabato falyarqud ha seexdo salaadda intuu gebagabeeyo oo soo gaabiyo oo uu salaamo naqsado ha seexdo wey xataa yadhaba canhu nowm ilaa ay hurdadu ka tagto oo markaa uu nasto faina axadakum midkiin idaa sallaa hadduu tukado wahuwa lulmaysan ama hurdaysan laa yadri ma oga lacalahu inuu mudan yahay yadhabu uu doono yastakfiru dembidhaaf rabbi weyddiisto oo fa yasubu nafsahu naftiisa u habaaro ila waxaa ka soo horjeeda yastakfir yastakfir baa kutusahaya markaad hurdaysan tahay eed haddana wada tidhaahdo waxaa laga tahay allahuma kfir li aad u joogto oo allahuma cadibni cadaaban shadiidan aad tidhaahdo allahuma ahlik ilkafara allahuma ahlik lmuslimiin baad ka sii waad maqan tahay wax garan marka nabigu hawshaasuu diidan yahy alayh isalaatu lacalahu yadhabu yastakfir waxaa laga yaabaa inuu doonay inuu dembidhaaf rabbi weydiisto oo fayasubu oo fayasubana waa la akhriya dhib ma laha kolba samaysay ku xidhan ama lacallahoodaas dambe iyo yadhabad waxunbaad raacin doontaa fayasubu nafsahu ay fayadcu calaa nafsihi naftiisa u hawaaro maxaa maqsuudkanu muxuu ahaa khayrba meesha laga doonaaye inays habaartaba dhici karta waxaa kaloo ku jira xilliga aad gamaanyaysan tahay hordaysan tahay xaggan laakiin caqliaada weli uusan wada tegin wixii kaa soo baxa waa lagu qabanaya haddii gamaanyadu ay kaa saarayso qalamu takliif ay kaa bixinayso habaarka laguma qabteen waad fahanteen baan u malaynayaa xoogow inta miirka aad u jooga laakiin aad xoogow daandaanka aad tahay wixii kaa soo baxa waa lagu qorahayaa habaarkeena marka saacatulijaaba la kulmi karaa wey kadibna adaa isdilaya marka wax kaa dhaco kugu dhaca ugu xun baa layidhi idan naftu intay nashaadka tahay fahmaysan tahay ha laga faa'iisto hala raro ha la gureeyo ha la wado xoogu hadday yardaasho ha la nasiyo markay daal tirato haddana ha la kaciyo nabigule alayh isalaat wasalaam sida musaafirkii yaa nafta laga goyni nafta وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صحaabiga wuxuu yidhi كنت أصلي مع النبي nabigaan la tukan jira calayhi salaatu wasalaam asalawaati salaadaha shanta aba iyo kuwa kale ee sunnooyinka aba fa kaana salaatuhu qasdan wa khubatuhu qasdan rawaahu muslim salaadahan la tukan jiray intaas salaadood kun sal wax ka badnaa la tukaday boqol salaadood oo kii saxaabigu yidhi fa kaanat salaatu salaada nabi maxamed waxay ahayd xagga dheerarka iyo gaabnida marka la eego qasdan dhedhaxaad bay ahayd dhexdhexaad wakhudbatu khudbadiisuna waxay ahayd qastan dhexdhexaad bay ahayd khudba hadduu ilaahay ka cabsado waa idin maqlaysaane waa qiim salana ma ahayn baashan lisriyeysanaya saacadaha socon ee nusaaca socon ee labaatanka shanta daqiiqa soconna ma ahayn khudbatu bani umaya oo khudba bani umaya taa khudba nebi maxamed ma aha khudbat bani umaya loo yaqaana hadda ka hor in badan baan ka hadlay salaaddii waxay ku soo ururayaan jumcada ahayd u badnaan toban daqiiqo ragcataynka jumcada markay u badnaan waxaa laga dhigayaa toban daqiiqo faatixya la taakaxdila haashiya sabixismaaba yaaba lagu akhrinhayaa ninka u roon waaba ninka u roon ka kalena waduxaa iyo alamna sharax iyo washamsi aagaas khudbadiina wuxuu diyaar u yahay ummadda inuu rigaysto oo doobiyo oo miiska garaaco oo labada qowl obur ka sii daayo soddon daqiiqo afartan iyo shan daqiiqo idan waa mukhaalaa lisunna xadiika camar waad garanaysaa nabigu sl slm wuxuu faray ummadda diinka fahamkiisa waxaa ka mid ah inay gaabato salaaduna ay dheeraato cagsi wey shaydaan ba wuxuuna yidhi salaaddana gaabiyahee khudbadana dheereeya khudbada markaad dheeraynayso adaa isu sugahayo mooyeen waxba nooma sheegaysid abit wujuudaka amaama annaas weye inaad khabiib balaaya qabaa tahay oo aftahan oo afmaal ah oo in hebel hebel ah ka dhaadhici waxaan fadhiyaaba shaydaan kaa dhaadhiciye salaaddii ilaahay loogu dhowaan lahaa ee nabigu jeclaa ee u qiimo badnay ee khudbadaba ka cuslaydna waxay ku soo ururisay fii daqiiqatayn meesha waxbaa ku jira ma aha saaad moodaysaan nin baa laga sheegay adduunyadan iyo diinkan shirka asqar la'aan socon mahayo shirka asqar la'aan waxba socon maaya buu markaad xoogu bixiso in lagu wadaadka sadaqa fiican bixiyaad iska jeceshahay markaad jamacad ku yar dadaasho in lagu dhaho hebelow beryaha maasha allah si fiican baad jamacad ku tukataa ood xoogoo nafta ka yar xamdiyaad u baahan tahay wax walbo khayrood samayso in xoogu dadku ay ogaadaan oo kugu yar ammaanaan oo lagugu yar xurmeeyo oo mundaan goonaa lagugu siiyaad iska rabtaa buu marka wax shirki asqar la'aan soconaya maba jiro ada iskujeeda lahayn iskujeeda lahayn maa cinda allaahi ruuxa doonaya aadamuhu agtiisa waxba kama aha laakiin maa cinda annaasi ruuxii danaynaya dadkaasu wax ka doonaya magac iyo ha lagu dhaha iyo kan ha samayso iyo shaha lagu shuba lagu sheekh hebel ha iyo si lagu salaamo iyo howlahaas marka nin walba wuxuu danaynaya yuu ku mashquulsan yahay marka baashu waa sida fa kaana salaatuhu qasdan wa khubatuhu qasdan maxalu shaahidku waa maxay camalka dhexdhexaadka a ah khayr badan rawaahu muslim qowluhu wali waxay dheheen markay shubad ay rabaan inay khudbada ay dheeraan iyo qiil u bixiyaan bixasab alaxwaal baa la fiirinhayaa bixasab alaxwaal maxaa joogta ka dhiga konton sano soddon sano khudbada weligood ay u dheer tahay maalin la gaabato maxaa loo waayay hadday bixasab alaxwaal tahay maalin lay gaabato oy salaadaadu suuratulmunaafiquun lagu akhriyo iyo ama lagu akhriyo suuratu maryam iyo laga sii daayo ambiya iyo xaj laga sii daayo oy soddon daqiiqa afartan daqiiq salaaddu ay socoto khudbadana ay labaatan ama shan iyo toban ama toban daqiiq noqoto maxaa loo waayo khudbada waxaa ku filan shan daqiiqo qaybta hore ah iyo laba daqiiq qaybta dambe toddobada daqiiqa ku filan salaadduna toban daqiiq ha noqoto intaa inagu filan baashan digdigtaa iska ilaaliya oo khudbatu he haddii af somaan lagu akhriyana maba asixinba qowluhu qasna nabigu u yidhi ay bayna اuuli wاlqisari waxay u dhaxaysay gaabni iyo dheerar ayib meelo kaleaan kaga hadla hadda kusii mashquuli maayo wa can abi juxayfata radi allahu tacaala canhu wahab bn cabdillahi suwaa'i qaala saxaabigaa wuxuu yidhi aakha nabiyu nabigaa walaaleeyey bayna salmaan laba jeer buu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada walaaleeyey qabla alhijrati oo muhaajiriin buu nabigu isku xidhay oo walaala ka dhigay oo kii zayd ibnu xaaria iyo xamse nabigu isku xidhay yani gooni gooni iskugu xidhay walaaleeyey ayb waxaa weye marka muaakhaat bayna almuhaajiriin way jirtay oo ku dhisnayd cala almuwaasaati wاlnusra laiskuna dhexli jirayba intaan la nasakhin iyo mu'aakhaad bacda alhijra ahaydoo ansaariyo muhaajiriin buu nabigu isku xidhay ansaariyo muhaajiriin isku xidhay oo walaala iskaga dhigay aakhan nebi nabigu wuxuu walaaleeyey oo si gooni a ah walaalo oga dhigay waalnimada guud islaamka marka laga soo tago mid gooni oo eh, xigta ahaana bayna salmaan alfarisi wa abidarda cuwaymir labadaa saxaabi fazaara salmaanu salmaan baa booqday abadardaa buu booqday xilliguu nabigu noolaa calayhi salaatu wasalaam waagii dambe ka kala tageenoo dee abudardana shaam buu degay salmaanna kuufu joogay laakiin waa iska warqabeen waa isbooqan jire niman aad u jecel bay ahayd ba wuxuu booqday abadardaa cuwaymar buu booqday fa ra'aa wuxuu arkay umma darda khayra loodhan jira magaceeda gabadhan khayra binta abi xadrad alaslamiya la yidhaahdaa waxay dhimatay xil abudarda oo nool iyadaa ka horraysay waa saxaabiyad iyaduna waa aabbaheedna waa saxaabi abu xadarna waa saxaabi alslami marka khayra la yidhahda khayra binta abilxadrad alslamiya ayib maatat fii xayaati abidarda waa saxaabiya aslamiya weeyaan ayadii aabbeedba waa laba saxaabi fa ra'aa wuxuu arkay umudarda alkubrana waa loo yaqaanaa markii hadda la kala saaray gabarh dambeo taabiciyada oo hujayme la odhan jiray buu guursa abudarda markay ka dhimatay gabadhi weyneyd ee saxaabiyadda ka dhimatay ayadna umudarda baa la yidhahdaa middaa dambe waa taabiciyad abudarda bay wax ka warisaa nabi maxamed maysan arag marka hujaymana magaceeda la yidhaahdaa abudardana way ka dambaysay oo ayadaaba xabaashay way ka sii dambaysay oo abudarda baa ka hor dhintay fa ra'aa wuxuu arkay ummad darda alkubraa buu arkay salmaan mutabadilatan oo dhar dhaarana iska qabta tabadulku waa dumarku markay dharkooda dhaaraanka guryaha iskaga joogaan ee dhar xaraga iyo dhar zina aysan qabin faqaala wuxuu yidhi islaan wadaad u joogo aroosaba ma aha umudardaa salmaan marka hawshu waa qoonsaday faqaala wuxuu idhi maa shanuki ila waa dumaashidii walaashii weeye walaalkii baa qabe maxaa ku helay oo maba cilaanido ma kawiridu waa sida hawshaadu iskuma aadane islaa nin u jogooma ekida waa sidee miyada nin raga u hawlaynin qaala waxay tidhi akhuuka abudarda walaalkaa abudarda laysa lahu xaajatun fi اdunya adduunyada dumarkuna adduunyaday ka mid yihiine adduunya damba kama lahay jiri afgabaadsi baa la yidhahdaa si gobanimay u hadashay wax meel cidlaa dhataq lagama siiya maogtahay dantaadana waa la sheegtaa hadalkana waa la suubiyaa qaalada waxay tiri abudarda akhuuka abudarda laysa lahu xaajat fi اdunya riwaayo kale gobdha ku dartayo yasuumu nahaara wayaquumu leyl bay jir walaalka abudarda addunya damba kama laha oo maxaa u daliila habeenkao dhanna waa taagan yahay maalinko dhan waa soomaya marka bilcaaniya warkeedba kuma jiro wey fa jaءa abudarda baa yimid fasanaca wuxuu u sameeyey lahu lisalmaan طacaaman sooryo marka uu soo booqday salmaan guriga yimid abudarda waa maqan yahay kadibna waa yimid maal dheer muusan jiran wuu yimid walaalkiibu raashin u sameeyey fasanaca lahu طacaaman riwaayada tirmidi waxaynu ku maray faraxaba bisalmaana wa qaraba ilayhi طacaaman markuu guriga yimid walaalkii oo jooga aad ba ugu farxay uu soo dhoweeyey raashin soori u diyaariyey faqaala la wuxuu ku yidhi kul salmaanow cun raashiinka fa innii saami waan soomana waa ushay sheegtay umudarda ay sheegtay wy waan soomanay raashiinka cun buui qaala salmaan wuxuu idhi maa ana biaakilin afka saari maayo xataa ta'kula ilaa adugu cunto afkaa ma saariaad raashiinkii aad igu sooriyeysay aad adugu bilowdo faakala hadawaalkii wey da ahaanna salmaan baa weyn faakala waa cunay falamaa kaana alleylu habeenkii marka la gaadhay soonkii marka gabadhu ka dacwatay qancad buu ku dhuftay qalingu cas buu saaray salmaan falamaa kaana alleylu salaatuleylkii ayadna imtixaankayd baa hadhay ee reerkii uu ku dumiyey abudardaa salaatuleylka salaadda suuqamadu iga daaba laga shimid qaroofa adeerkii adeerkiiba wuuu shanta wakti buu soo tukadaa qol bay wada seexdaan hadda magaciisa sheegi maaye anna awowey waxba sii dabageli maaye Eh, adeerkii oo salaatuliil badan cibaado badan bay qol wada seexdaa isaguna waa muqayid caawo dhan meelaha soo mudhaafi kadibna xilligii nin islaana istaagi jiray buu dhici sida dameerka wuxuu jiifaya ilaa barqinkii xilliguu hurdadakharta asagu gelahayay buu duq istaagahaya weyse iyo khaaq buu bilaabayo rumay caday qur-aan buu bilaabahayaa hawshii baa nafta u keentay wuxuu hi adeerow salaadan dadku ay tukadaan gartay middan suuqa madow iga daa buui midda suuqa madoowa ah iga daa marka lagu heshiin maayo had lagu heshiin maayo falamma kaana leylu habeenkii markii la gaadhay dahaba abudardaa wuxuu doonay yaquumu inuu istaaga sidiisiiba haddee uu dhaqanka u lahaan jiray fa qaala lahu salmaan wuxuu ku nam seexo ma dhaqaaqi kartid habeen jamcayna habeenkaa ahayd habeen jamcay ahayd seexuu yidhi riwaaya kale cadays ma kici karti fanaama abu darda haddii martidaadu moogta xurmay kugu leedahay ninkii walaalka ah haddana ku soo martiyey warkiisii ma diidi kartay ille wuxuu sheegu shay sunno ah waajib maahe isaga inaad xurmaysaad u baahan tahay oo gubani baa lagaa rabaa issoo taagay indha ma aha indha soomaalida looma baahno fanaama waa istaagay cafwa fanaama waa seexday uma dahaba wuxuu doona haddana markuu jiifay oo uu qanciyo walaalkii salmaan inuu haddana u gembiyo o u uma dahaba yaquumu inuu istaagu doonay faqaala lahu nam seexuu yidhi ha kicin seexo markaa dambuu hadlo wuxuu yidhi riwaaya xadiku ule atamnacunii an asuma lirabbii wa usalli lirabbii buu hi abusalmaanow erema ku dhihi karaa ma ilahay inaan u tukadaad ii diidan tahay oon ilaahay u sooma may waxaan diidanahay baasha suuqa muda reerkaad ku dumisay salaad ma diidani iyo soome middan reer bi'iska abaan ah diidanahay aaal wuxuu ku yidhi haddana nam seexo wuu seexday falamma kaana min aakhir اleyl niska dambe habeenkii markii la gaadhay qaala salmuxu qum ilaana manaa salaad kuu diidda qorsho xumadaan diidanaaye hadda istaag buuhi hadda kac hadda tuko aakhiruleylkii markii la gaadhay qaala wuxuu idhi salmaan qum alaana abu dardow hadda istaagoo tuko fasalla yaa jamiican asna xilligaasuu istaagaaba hadd xilligii nabigu istaagi jiray ee slku lagu yaqaanay fasallayaa jamiican way wada tukadeen faqaala lahu salmaan wuxuu ku yidhi markuu salaadii la dhammeeyey ee waagu baryey ee fajrka tukadeen buu la garraamay marka kaalay buu xalay w adiga lahaa ma ilaahay inaan caabudaad ii diidaysaaye aan wax kuu sheego fiqila'aan baa ku haysa abudarda wa khayrkaad jeceshahay laakiin masaladu way kaa maqan tahay inna lirabbika calayka xaqan rabbiga xaq buu kugu leeyahay oo ah inaad caabuddo soonto salaado wax sadaqaysato wa ina linafsika naftaadana waxaa u ahaaday xaqan xaq bay ku leedahay calayka inaad nasatay u baahan tahay inay daal tirtay u baahan tahay <clears throat> inay nafgoosantay u baahan tahay <clears throat> waa muhiim jiddan maxaa naftu waa gaadiidkii waliahlika xaaskaadina waxaa u ahaaday calayka xaqan xaq bay kugu leeyihiin ahalkaaduna walidayfika calayka xaqan martida ku soo booqatay ku jirta mudanuhuna xaq buu kugu leeyahay adiga laftirk inaad aq dhowrtaa lagaa rabaa xaaska aq dhowr bay kugu leedahay naftaadu xaq bay rabtaa inay nasato bay u baahan tahay in nafta laga gooya ma aha ilaahayna waxna garu niyo ilaahayna caabud waxna garo indhaha soo taagan aad ku haysaa rabbigayba diinaan caabudo wuxuu ihi saxaabigii faacti kula dii faacisi kula dii xaqin axad walbo xaqlo alle iyo ahal iyo marti iyo mudane iyo naftaadaba ah xaqahu si waa qaaciday noqotay meel laga mar aan lahayn faata nabiya nabigiibuu u tegey ninkii la odhan jiray abudarda oo wuu dacwaynayaa hawshii laga hor istaagay buu u arkaa in lagu xadgudbay wuu iska xishooday mooyeen faatana nabigu u tegey faakara wuxuu u sheegay daalika arrinkaas buu lahu linabig u shegay sal l slam faqaala nabinabi wuxuu ihi sadaqa salmaanu fii jamiici ma dakar weye sadaqa salmaan fii jamiici ma dakar xaafid xajar wuxuu wa fiihi manqabatun daahiratun lisalmaan fadiila khaas ah oo bannaanka taalla ayaa meesha ugu jirta salmaan salmaan idin marka waxaa muuqata xog iyo sunno khaasoo hawsha ka hayay waana ka ii badnaa walaalka abudarda uu ka ii badnaa agga akaamta saa darteed fii maraasil ibn siriin waxaa ku yimid waya صixaaxun cinda اlmuxadiiin cuwaymir salmaanu afqahu minka cuwaymirow waa abudarda magaciisii waxaa kaa fiqi badan salmaan riwaayo kale laqad uutiya salmaanu min alcilmi salmaan wax alla siiyey cilmiga sunnadu wax ka yaqaanaa laqad ushbica salmaanu cilmina waa riwaayo kale cilmi baa laga buuxiyo bud laga siiyey marka asagaa kaa saxan sidaa uu yeelay yeel waxaad joogto ayib waa dambuu soo booqday oo ku soo noqday riwaayo kale xadiidka ka baxsan salmaan soo booqday abudarda gabadhii buu waraystay wuxuu yidhi khayr adduunku hadda waa nabad bay tii idab buu yeeshay odaygii nawaalaha ayay tidhi suuqa mubnata lagaga qaaday nabi maxamed canaantiisi iyo tii salmaba iskugu tagtaha saasa la doonaya idan waa maxay aliqtisaad faacad kula dii xaqin xaqahu in sidii dameerka iska dafuto iska jiftana ma aho da waa ceeb weliba nin ahlulcilma ama alabatulcilma ama ahlulkhayr oo habeenka nis dambe aan ka caynin ceeb wey intay doonim ha noqotee inaad nafta ka goysan gaadiidkaadii aad garbaha ka ridana looma baana hadde sidaa dhadhaxaadka la doonaya can abi muxamed cabdilaahi bni camr bni caas radi allahu tacaala canhu xadiidkan dheer baan ku khatino haddaabaan dhammayn karaba can abi muxamed cabdillahi bni camr bni caas radi allahu tacaala canhu qaal qolihii haddee nabigu uu soo qabtay weeye saddexdaabuu kow ka yahay saxaabigaani qaala saxaabiga wuxuu yidhi intayna ka tegin xadiidka hore ee xadiidka hore ee salmaan alfarisi faactu kula dii xaqin xaqa riwaayo ka horraysaa jirta oon ka tegay inaan tilmaamo markuu ina lirabbika calayka xaqan wa ina linafsika calayka xaqan wa ina liahlika calayka xaqan walidayfika calayka xaqan fasum waafطir wasalli wanam waأti ahlaka buuri sidaasuu ogu sheegay wuxuu oo afur maalina soon maalina afur tuko oo seexo waأti ahlaka reerkaadana u tag xaqeeda gabadha sii waxaan jooji aad wado siduu salmaan buu nabiguna markaasi uu tasdiiqiyey qaala wuxuu idhi saxaabigaas uhbiranna binabigu waxaa loo sheegay annii aquulu inaan leeyahay ficilahaanna u samaynayo wallaahi allaan ku dhaartay la asuumanna nahaara maalinka o dhan waa soomaya wala aquumanna leyla habeenna dhow dhanna waa taagnaanaya maacishtu intaan noolay nafta igu jirto saa inaan idhi baa nabiga loo sheegay faqaala rasu rasulka ilah wuxu sal slam anta aladii taquulu dalika ma adigaa kii yidhi sidaa iyo sidaa faqultu la waxaan ku yidhi qad qultu biabi wa ummi biabi anta wa ummi ya rasuul allah nabi allow waa idhi hooyadii aabbahay baa allah kugu furtay waa kelimo xurmayn iyo karaamayn iyo weyneyn weeye biabi anta wa ummi inagu ma naqaana hadde erayo kaluun baan war magaci jira ee go'an ahayn iyo waxun baan dhahnaa laakiin biabi wa ummi ma naqaanin annagu howlahaas qaanab wuxuu idhi fainaka laa tastaiicu daalika arrinkaa ma awoodi kartid inaad habeen oo dhanna taagnaato maalin oo dhanna aad soomanaato ma awoodi kartid aakhirna kii daalaa tahay oo habsoomee waxaad wadi karto la imow cabdulaahiow fa sum soom maalmaha qaarkood afan wa aftir xagganna afur wanam seexo waqum xagganna istaag intaad seexata habeenkii qaybna ka soo kacoo tuko wa sum min ashahri bishi waxaad ka soontaa aa ayaam saddex maalmood ka soon bishii tobankiiba maalin ka soon saddexdaa beri waa bishii soddonkeeda ajirkeeda lagaa siinayaa fa ina alxasanata wanaaga halka wanaag bicashri amhaaliha toban laabkeed bay u dhigantaa oo ajirkeeda lagaa siinaya wadaalika inaad bil walba saddex ka soontana siyaamu dahri sanadkao dhanoo soontay la mid tahay bil walba haddaad saddex ka soonto bishii inaad soontay ka dhigan tahay bil walba saddex baad ka soontay idan labayo toban bilood tiiba saddexaad ka soontay weeyaan waa meeqa beri soddoniyo soddoniyo lix miya soddoniyo lix maalmood ayaa sanadkao dhan ilahay ajirkeeda kuu xisaabaya qultu waxaa nabi allow fa innii anigu utiiqu waxaan awoodaa afdala min daalika intaa wax ka fiican baan awoodaa ka badan masaasaa haa oo dhallinyaraad tahay aa haddaba hadday saa tahay qaarina wuxuuhi fasum yowman wa aftir yowmayni hal maalina soon labana naso labana naso idan waxay noqonaysaa inaad sanadka ka soontay ulu afar bilood soonkaada afar bilood buu noqonayaa sideedna waad nasanaysaa bisha ramadaanna ku daraade markaa shan bilood bay kuu noqotay qultu waxaa nabi allow fainii utiiqu waxaan awoodaa afdala min dalika intaa wax ka badanoo weli waa ka xoog badna sidaad mooda nabi allow qaala wuxuu ihi fasum yowman wa afطir yowman maalina soon maalina afur fadalika siyaamu daawuuda midkaana waa nabilaado soomkiisi weeye calayhi salaat wasalaam wa huwa acdalu siyaam soom midka u dhexdhexeeya ee u qiimo badanna waa midka asaga soon sunnaa laga hadlaaya maalina soon maalina afur waa ka dhackadeg weeye waa soonka ugu dhiban soon la soomo naftu haddaad soonkaa joogtayso laba bilood iyo saddex isku bixiso waaga dam soonku maba ka rahayaba haraad iyo oni gaajmantu kari in kale ma dareemaysid caada iskaga kaa noqonaysa laakiin markaad maanta qadayso ood quraacato berrina aad soon fooda u geliso naftugu wereeri war meeluun ii qaad ama iska bushaaqsada idaa oon iska balxade ama ama soonkii idaabay ku dhihi leedahay Ah, waa laiskugu kala daraya waa soonka ugu qiimo badan ayb wahuwa acdal siyam lix bilood marka soonkaasi kuu gelaya bishii shanaadee ramadaanna ku darsaade marka bishii toddoba bilood bay kuu noqonaysa wa fii riwaayatin riwaayo kale ku yimid huwa afdal siyaami soon sunnoo la soomo soonka nebiyulahi daa'uud baa ugu qiimo badan wadkur cabdana daa'uuda dalaydi inahu awaab daquwati fi cibaada bn cabaas yidhi alayd huna alquwa wey addoonkaanagii daa'uud ahaa nabi allow xuso hawshiisa la soco ummaddana u sheeg aduguna maanka maskaxda ku qaba kuna dayo dalaydi daquwati fi lcibaada awood buu u lahaa ilaahay inuu caabudo weliba sida u wanaagsan u caabudo sida nafta oogu daran ee naftu ay necab tahayna uu la yimaado xaggana ay awooddo faqultu waxaan idhi fainii utiiqu nabi alla waxaan awoodaa afdala min dalika faqad laa afdala min dalik nabi wuxuu wax ka fadla ma jira waad iska hadashaye soonka nabiyullaahi daa'uud wax ka fadl badan ma jiro laa afdala min dalik soon sunnoo ka fadl badan ma jiro saxaabigu wuxuu yidhi walian akuuna inaan ahaado qabiltu mid yeelay aلثalaaث اlأyaam alatii qaala rasuul اlah sal lay slam axabu ilaya min ahli wamaali waagi damb waayely rag cimri buu ahaa garanaysaan waagi hawshu wadi waaye soonkii badnaa iyo qiyaamuleylkii badnaa iyo hawlihii kari waay dhaqaajin waay quraan arskii oo nabiga talada uu ka diiday buu dhaqaajin waaye markaas wuxuu qoomeeyey taladii nabiga haddaan qaadan lahaa oon iskaga urursan lahaa bil walba saddexdeedii walian akuuna inaan ahaado qabiltu mid yeelay aلثalaaث اlayaam saddexdii maalmoodee allatii saddexaasoo qala rasul sl slam nabigu uu sheegay ayaan axabu ka jeclahay buu idhi ilaya agtayda xaggayga laga jecel min ahli wa maali reerkaygo dhan iyo hantida ayaan ka jeclan laha inaan maalinkaa yeelo tale nabi maxamed bay ahayd mid ii roon bay ahayd anaa xogow isdharriijiyey wa fii riwaaya alam ukhbar miyaan la ii sheegin annaka tasuumu الnahaara wataqumu اlleyl maalin oo dhanna inaad soontahay oo dhanna aad qultu balaa yaa rasuul allah hawa warkaas jira qaala falaa tafcal ha yeelin ha yeelin nahyiguna waa nahyu wa tanziih ma taxriim ma sum cinda jumhuur ahli cilmi baan u jeedna sum soom wa aftir iska afur maalina soom maalina afur wa namsixoo naso wa qum salaatuleil u istaag fa ina lijasadika calayka xaqan jirkaadi iyo badankaadu xaq buu kugu le in la nasiyo u waa gaadiidkaadii inuu kuu nasto la nasiyo xoogow uu fahmaysto u xiisad cibaadadii buu u baahan yahay waina licaynayka labadada indhoodna calayka xaqan xaq bay ku leeyihiin haddii kale waa ku gurayaan way ku dhacahayaan way baaba'ahayaan waina lizawjika xaaskaadina calayka xaqan xaq bay kugu leedahay uheel ah garabgal ah xuquuq kaley kugu leedahay haddaad markuun u taagnaato tadkiir rabbi meel saaraya ku kala dayacaysaa cibaadada waxaa ugu wanaagsan midda ilahayna lagu caabudo xaqa aadamaha la ilaaliyo xuquuqda bini aadamkana la ilaaliyo wa ina lizawrika ka kusooay lizaa'irika zawrika waa ruuxa ku soo booqday mudanaha martida wa ina lizawrika ka ku soo booqday ama ku soo salaamay ama martidan waxaa u ahaaday calayka dushaada xaqan xaq buu leeyahay naftaadu xaq bay leeyahy indhahaadu xaq bay leeyihiin xaaskaadu xaq buu leeyahy jirkaadu xaq buu leeyahay waina bixasbika waxaa kugu filan haddaad khayrdoon tahay an tasuuma fii kulli shahrin aa ayaam waxaa kugu filan bil walba inaad saddex beri ka soonto bil walba saddex beri tobankii maalmoodba hal ka soon ama israac saddex beri isku qababa oo isdaba dhig maxaa yeele faina laka bikulli xasanatin xasano walba waxaa kuu ahday cashara amtaaliha toban labakeed baad ka helaysaa bish inaad soontay ka dhigan tahay faina dalika siyaamu daar saddex beroo bilb laga soomana sanadkii dhanna oo la sumuu la ajir yahay saxaabigu wuxuu idhi fashadadtu naftaydii baan ku adkayey cibaadadii talada nabigana maanan yeelin fashudid calaya anna waa lagu adkeeyey dhaqaajin waayeba soonkii waan dhaqaajin waaye oo salaatuliilkii waan dhaqaajin waaye habeen o dhan la soo jeedahayey qur-aankii badnaaye walba ama saddexda beriba ama maalinkiiba labadii beri mar aan dhammayna waan dhaqaajin waaye idan maxaa rabaa camalaad joogtayn karto naftana aan culays badan ku ahayn qultu yaa rasuul allah waxaan idhi rasuulka ilaahayow innii ajidu quwatan awood baan dareemayaa nashaad adda dhallinyara tahaye ayib wax badan baad jiree qaalana wuxuu uhi sum siyaama nabiyilaahi daawuud walaa tasid calayhi nabiyulaahi daawuud soonkiisa soon hana ka badinin maalina soon maalina afur qultu waxaa nabi allow wamaa kaana siyaamu daawuuda nabilahi duu soonkiisu qaabkee buu ahaa sunnad ahaa qaala nisfu dahri sanadka barhkii buu soomi jiray fa kaana cabdulaahi bni cumarbni camrin wuxuu yaquulu ku yidhi bacdamaa kabira markuu waa yeelay kadibay uu weynaaday yaa laytanii qabiltu ruksata rasul sl l slm tolla ayay maanyeelo taladee nabiga calayh salaat waslam ruqsadii isii maanyeelo cibaado yar oo tayaysan oo xuquuqdan la ilaalinayo oo haddaan yaraya haddaan weylaba aan wadi karo oo nabigu uga taliy maxaan u yeeli waaye buui de waa xilli fudhaal iyo xya kala dhaceen wey xillaa shayaat waxba ku tarayn markaasuu isdhibay oo xusxabi isku dhibay innagu haddee isagoo kale ma nihin hawsha kugu adkad waa iska daynba isagu wuxuu isku dayey hawshuu nabiga kaga tegay inuu wado intuu ka dhimanayo isagoo waa yeel ah ayuu wuxuu rabaa taladii nabigu uu ku ogaa talada nabi maadaama uu qaadan rugsada uu qaadan waayo hawshuu yidhi awood baan ule naba allow awood baan helayaa ee nabigu kaga tegay inuu seereeyo waa diiday su u waday buu ku dhintay asagoo laakiin naftiisa cadaabay su u waday buu ku dhintay haddaad nabiga taladiisa rususa qaadan weyday wuxuu kugu agaaha ah, ka tegin buu ku nafbaxay inagu laakiin in allaha hafuur raxiim baad leedahay wamaa jacala calaykum fi diin min xaraj wadaadka hawshii taladiisa haddii toban sano kahor bay hadda hawshaa ma kari karee xuquuq kaiir weeye haween baa soo karo kanay noqotayo haddaa anta waqti tukadama dadaalay iga leo kule naftada waxaad saartay waa cahdi aad qaadday inaad fulisaa lagaa raba dad ruksada iyo ariiq nebiga qaadan weyday wixii aad bilowda kala goyn wa fii riwaaya riwaayo kale waxaa ku yimid alam uhbar miyaan la ii sheegay annaka tasuumu dahra wa taqra'u اlqur'aana kulla laylatin qur-aankana aad khatinta habeen kasta habeen walba aad khatinto inaad maalinko dhanna soonto qur-aankana habeen walba aad lamaysay miyaan la ii sheegin faqultu balaa nabi allow haa baan idhi yaa walam urid wuxuu idhi olamana jedin bidaalika inaan soomo maalin kasta habeen kastana qur aan khatimo dhammeeyo ila alkhayr wanaag doonba nabi allow iga tahay xumaan igama ah qaana wuxuu idhi fasum sawma nebiyllaahi daawuud waxaad soontaa soonkii nebiyllaahi daawuud oo kale fa innahu kaana acbad annaas nebillahi daawud wuxuu axadka ilaahay u cibaada badan buu ahaa aadama u cibaada badan bini aadamka ninka u cibaada badan buu ahaa waqra'i اlqur'aana qur'aankana khatin fii kulli shahrin bil walbana qur-aanka dhamme bil walbana dhamme bishii marka hal juz ku tuka weeye ayib qultu ya rasu ya nabiy allah in maxaa ka tagay habeenkii maalinkiiba un hal juz weeye maalinkiiba qur-aanka muraajacayn jiray uu raba caawa inuu ahriyo habeenkii marka dhammayn jiray waqra' qur'aana qur-aankana ahri fii kulli shahrin bil walba khatin qultu ya nabiy allah innii utiqu waan awooda afdala min dalika wax ka fiican baan awoodaa intaas qaala nabi wuxuu uhi faqra'u fii kulli cishriin labaatankii beriba ku dhammee labaatankii beriba hal mar bal khatin ayib meeqa jus baa gelaysa maalinka markaa ma jusi barhba qultu ya rasuul allah juزi bar hadda han iyo toban beri bashuu noqon lahay maxaad tidhahdeen juزi xisi miya qultu ya nabiy allah ini utiqu waxaan awoodaa afضala min dalika intaa wax ka fadli badan baan awoodaa qaala nabi wuxuu uhi faqra'u fii kulli cashirin tobankii beriba mal khatin waa saddex jus maalin walba akhri wey tobankii beriba haddii mar la khatimahayo waa maalinkii waa saddex jus ado ama habeenka saddex jus qultu yaa nabiy allah inii utuuqu afdala min dalika qaala faqra'u fii kulli sabcin usbuuci markhatin walaa tazid calaa dalika usbuucba hal marba dhammee usbuucba mar dhammee hana ka kordhinin hadda waa hawl badan toddobadii beriba haddii mar lagu dhammaynayo waa imisa shanba maalinka la akhrinaya shan ma aha shan waa ka yartahay afar iyo barh meelahaas wey fashadadtu waan isku ega naftaydii baan ku xambaaray waxayse xamili kareen fashudida calayana waa lagu adkeeye wa qaala linabi nabi wuxuu igu yidhi markuu ii diiday hawsha ayada innaka laa tadri lacallaka yatuulu bika cumurun nabigu wuu ogaa waxyi buu ku ogaa in uu cimrihi doono innaka laa tadri ma ogid lacalaka yatuulu bika cumru inuu cumru kugu dheeraanayo aad waayeel noqon doonto cibaadana haddii la bilaabo waa la joogtay lama kala gooyo oo kii nabigu cabdullah bn cumar ku yidhi yaa cabdallaahi laa takun mila fulaanin kaana yaquumu اlleyl fataraka qiyaama اlleyl hebeloo kale ha noqona cabdullaahiyow hebel muxuu nabi allow salaatulayl buu tukan jiray kadibna wuu joojiyey nabigu ma ogolan hawsha khayr haddaad bilowdaha joogtee marka waad waayeeli doontaaye fakfagtan iyo way dhammaan doontaa dhallinyarnimadan iyo hawshan aad qamaamaysee hawlaada wadi doonto oodan joojin doonin la imu hadda qaala wuxuu yidhi hadda ninka aan camal badanna camalna aan joogtayn karin haska fakfagaleeyo habeenku nashaad helaba xoogo ha badan ha tukado ninka waxba joogtayn karin inuu sidii dameerka iska jifo maxaa dhaanta khayr yarna ma wadi karo mid badanna ma wadi karo marka waxaan leenahay habeenkaad fahmaysato xogow qac kasio ka sii daa intay dur halle ekaatay ayib qaala wuxuu idhi fasirtu waxaan ku gebagabowday oon ku ahaadayba ila aladii qaala linabiy fasirtu ila aladii qaala linabiy shaygu nabigu u yidhi baan ku intihooday falama kabirtu wadidtu أنii kuntu qabiltu ruqsaة النبي صل ل sلم oo tan dambe ah faqrأhu fii kuli sabci وlaa تزid calى ذalika todobadii beri mar inaan dhammeeyo ayaan ku intoodaba u jeedaa ama fasirtu bacdculm waxay leeyihiin hawshuu nabigu sheego ah cimrigaygii baa dheeraaday hawsh way igu adkaatay ma xamili doontid buu nabigu yidhi tii baan gaadha wey falammaa kabirtu markaan weynaaday wadidtu waxaan jeclaaday buu idhi innii kuntu qabiltu ruksata nabi sal l slam nabiga ilahi ruksadiisa inaan yeeli lahaa oon qadan lahaa inaan bishiiba saddex beri ka soomo qur-aankana bishii mar aan dhammeeyo ayaabaan jeclaystay buui وفي رواية وإن لwلدka عليka حقا لجaسدka لعaynayka لأhلka wixii o dhan buu nabig ka soo hadlay waliwaladaka calayka xaqan carruurtooda xaq bay leeyihin in la waraysto lala fadhiisto qur-aanka lala muraajaceeyo laga warqabo xaalkooda la ogaado asaasyadka diinta lagala hadlo hawlo badan baa loo baahan yahay idaay anugu waan mashquulsanahay salaad baan ku jira socon mayso wa fii riwaayatin laa saama ma soomin buu nab man saama alabada cafwan weligii ninkii soomay ma soomin alaaan saddex jeer buu ku celiyey waa laisku qabta hawshaan waxay leeyihiin waa calaa daahirihi weeye ninkii maalin kasta sooma muusan soomin maxaa wuxuu ku dhacayaa maalmihii ciidda ciiddeenkii ciidulfitri ciiduladxaa buu soonkiisa ku hagaagaya ayaamu tashriiqu soom mamnuucu ku hagaagaya idan ninkaasi muusan soomin bidcu la yimid wey niman waay le waxaa weeye waxaa loo jeedaa ninkii soon joogteeya haddee waxba muusan soomin gaajada waxay u noqonaysaa iyo haraadku nin quracdii u qadeeyey soonkumaba dhibahayaba cibaadadu inaad soomanta in la dareemaa la rabaa oo bishinuudku indhuhu ku ingegaan oo xoogow nin sooman oo sawada ka muuqata aad noqoto markaad baasha u dayso soonku wuxuu kuu noqonayaa caado kuwii qadeeyaba adaa ka xoog badan kuma dhibayo inaad soomanta laba garan hayo cibaadaduna inay ku saamayso oo jidhkaada taabato oo maqsuudkii la gaadho ayaa wanaagsan oyana dhankaas ku ambaareen way waay dheen maye waa karaahiya diidda nabigu uu diidan yahay sardu soom soomka la joogtaynaya la dilaandilinaya nabigu uu diidan yahay saxaabadu u fasaxay sidii saxaabigii xamsa ibn amr oo kalena waxaa weeye khasaa'is bay ahayd hawl khaas ah ayay ahayd aduu saa aqwaal badan baa lagu dhuftaaye nabigu inuu diidan yahay kuda hawsha ayadaa wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku timi axabu siyaami ila اllahi tacaala soonka ilahay xaggiisa loogu jecel yahay waa siyaamu daawuud nabi aadam soonkiisi weeye wa axabu salaata ila اllahi tacaala salaatu daawuud soomka nabi daawuud wuxuu ah maalin la soomo maalin saa darteed dadku ma awood waa ka cararaan dadkan soonka sunnada soome ee xoogow soonka ku fahmaysan kuma dhici karaan soonka nabiylahi daawud waa laga wareegeysanaya ninkii bilaabana ma wadi karo maantaad soomi berri baad afuri nafta kudhi iska daa balberrina iska qada iska qurac yadana waad ku noqon doontaaye baasha isdabawareegga ee ka dhacda waa waa lagu rafaadaa ayib kaana yanaamu nisfa leyl habeenka niskii buu seexan jiray nabiylahi daawuud wayaquumu ulu saddex meeloo dalolla waa tukan jiray afar saacna waa tukan jiray wayanaamu sudusahu laba saacna waa seexan jiray idan waa waa hawl habeenkii buu qaybinaya nis afar saac laba saacoo dambana waa seexanaya nabigu alay sla in soo kaco oo tukado haddana iska seexo haddana soo kaco tukado inagu ma awoodno inaan baasha ugu jiidno ilaa aadaanku kiciye iyo inaan dheh soo tagno o dhexeeya ma jiro waa naf aan la carbinin weeye oon la laylyin oon rabaayad ahayn oon la hogaan barin wey wa kaana yasuumu yowman maalina wuu soomi jiray nabillaahi daawuud wayuftiru yowman meelna wuu afuri jiray walaa yafiru ma carariju ma baqan jirin idaa laaqa ducadu la kulmana nabilaahi daawuud ambiyadii reer israiil ee jaaday buu ahaa ayb marka haddii uu gaalo iyo cadow ma dhaqaaqi jirin soonna sidaasuu ku ahaa salaadna sidaas acbad annaas sa nabigu alayh isalaat wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku yimid qaala wuxuu ihi cabdulaahi ankaxani abi aabbay wuxuu ii guuriyey maaha inuu nin weyn bu ahay aabba u doonay aad buu u jeclaa duqa camr ahaa wiilka cabdulahi aad buu u jeclaa ankaxani abi aabbay wuxuu ii guuriyey imra'atan daata xasabin quraysh bay ahayd riwayo kale caddaysay haweenay sharaf iyo magaca leh oo qoreysad buna aabbay ii guuriyey wa kaana yatacaahadu wuu ka warqabi jiray kannatahu gabadha markaa uu u yahay sudagu u yahay kannado taasaa la yidhaahdaa ay imra'ata waladihi wiilkiisi xaaskiisi fayas'alo wuxuu weydiin jiray can bacdaa ninkeeda ka warran cabdulaahi see yahay ma idin dhibaa xaalkiisa ka warraba buu weydiin jiray waa sodog akhyaara weeye oo tooyanaya oo reerka dhaqankiisa ka warqabahaya sodogyaalna gurigayba dumyaanba waa imtixaan ayagu fataquulu lahu waxay ku dhihi jirtay nicma arajulu min rajulin lam yata' lana firaashan nicma arajul ninkuu wanaagsanaa bay tiri min rajulin buu wanaagsan yahay lam yata' aan ku soo lana annaga firaash gogoshaadha kooba bay soo istaaginba firaash nagama wasakayninba saan u gogolay bay iska tahayba waa sarbeeb walam yufatish aan faydin lana annaga kanafan dhinacan nagama faydin bay tiri kanafku dhinacna waa la yidhahdaa sitriga iyo e, dahaarhkana waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa musqushana waa la yidhaahdaa la galo intuba way ku timaadaa weelka ninka musaafirka ama xoolaha raaca uu alaabta ku rita kolayga ah ama ohligana waa la yidhaahdaa intuba waa maxay mara nagama faydin bay ujeeddaa kanafka hadda waxaa u munaasaba assitru ayib mundu atayno intaanu u nimid bay tiri intaanu u nimid gogoshaana kuma soo istaagin marana nagama faydin bay tiri waa nin qiimo badan falamaa taala daalika calayhi arrinkaa marka ku dheeraday camr bn caas odaygii sodoga ahaa oy gabadhu markuu salaama u dhahay cabdulaahi ka warran nicma arajulu min rajulin lam yatl lana firaashan walam yufatish lana kanafan mundu ataynaahu afgabaadsigaasay ku wadaa kuwan ayagu jooga inay duqa ka geli lahaayeen ilfay u qaadi lahaayeen beesha nin ma joogi ama siiga dheh ama halla dhaqda ama halla dhegeysa soo istaagi lahayd falama aala dalika calayhi dakara dalika linabi nabi maxamed buu u sheegay markor wuu la hadlay intuu nabigu u sheegin buu cabdullaahi u yeedhay wuxuu hawshan bedel soonkan qaabkana bedel qur'aan akhriska noocana bedel salaatulilka bedel gabadha xaqeeda sii waa isdharrijiyey nabigu ku dacwooyey faqaala nabinabi wuxuu ku yidhi alqinii bihi ila kulansii iigu yeedh cabdullaahi falaqiitu bacda daalika intaa kadib baan la kulmay faqaala nabig wuxuu yidhi kayfa tasum qaabkeed u soontaa bal adiga aabba waad is bal soo qultu waxaan idhi kulla nabi allow maalin kastaan soomaa qaala wa kayfa takhtimu qur-aanka seed u khatimtaa u dhammaysaa qultu kulla laylatin habeen kastana waan khatimaa idan nin habeen walba qur-aanka khatimahay maalin banoo sooman haweenay isma hayaan haddee wadakara wuxuu sheegay cabdulahi bni camr naxwa maa sabaqa axaadiis soo hormartay wax lamiduu sheegay wa kaana yaqra'u cabdulahi wuxuu a kii ku akhriya calaa bacdi ahlihi dadka qur-aanka yaqaana ahlkiisa ka midu ku daliirin jiray ku muraajacayn jiray asubaca aladii yaqra'uhu fi leyla caaw wuxuu akhrin lahaa iyuu maalinka ku muraajacayn jiray oo iga dhegaysta suu ugu fududaado yaqra'uhu waa akhri jiray cafan yacriduhu min annahaari maalinkii buu bandhigi jiray liyakuuna ahafa calayhi bileyl yacriduhu min annahaar maalinkii buu bandhigi maamka iga dhegaysto wuu dareerin jiray dusha ma aha kitaab lama qaadanayo telefoon lama haysto qur-aanku ka dareerinaya saxaabigu xufaaduu ka tirsanaa yacridu bandhigi jiray qur subci buu bandhigahayaa libacdali buu bandhigayaa min annahaari maalinkii liyakuuna si u iyo wardigiisii akhafa calayhi bileyl habeenkii mid u fudud ku istaagin ama usan gegafin ku joogsanin waidaa araada markuu doono an yataqawa inuu xoogow dhigaystana aftara ayaama maalmuu afuri jiray ila soonka maalin kastaa dhulku ku dhigahaya waad baaba'aysaa dhowrka sane u horaysa intaad kala qabsanayso waidaa araada markuu damco an yataqawa inuu xoogow dhigaysto oo tabaraystana aftara ayaam maalmuu afuri jiray wa axsaa wuuna xisaabi jiray waa koobi jiray maalmihii uu afuray wa saama milahunna iyagoo kalena waa soomi jira wuu soo qallan jiray maalmihii ataa yardhigii yar nastay saddex berayd wuu soo qallaynaya karaahiyata baqid uu ka baqayo an yatruka shayan faaraqa calayh nebi sal slm shay nabigu uu ku ogaa uu kaga tagay inuu joogto inuu daayu diidan yahay ama uu ka tagu diidan yahay kullu hadi riwaayaat saxiixatu bu imaamku yidhi riwaayadkan soo sheegnoo dhan waa riwaayaatoo mucdamaha badankeedna fi saxiixayn bukhaariiyo muslim bay ku jiraan wa qaliilu minha riwaayaadka wax yaroo ka midana fii axadihima bukhaari ama muslim ku jiraan qaybtan dambe marka ku saabsan in habeen walba la khatimayo waa masale aad dagaalamay abdul kitaabba ka qoray atibyan fii tilaawat اlqur'an la yidhahdo aad oga hadlay nawwi risaaladaysa waa kaga hadlaa xufaadu waa isku fuqadu waa ku dagaalamaan axaadiis sunanka ku timid iyo ayaguna waxaa jira laa yafqahu man qara'a alqur'aana fii aqali min alaa fii aqala min alaana waa jira oo laba xadiis iyo saddex ba noqdo laba ay qur ma fahmin dhugtiisii iyo tadaburkiisana laguma irsaaqo ninka ku dhammeeya saddex beri wax ka yar iyo kula laylatin taasi see isu waxay dhahn waaba xaaraanba waa xaaraan bay dhahn wax ku waafaqayna maana arag qur saddex beri ka yar ninka ku dhammeeya dembi buu ku dhacayay macsiyo waana xaaraan bay igu soo istaageen wadaadana waxay leen waa bixasab alaxwaal jamaca min asalaf min asaxaaba wataabiciin waman taam biixsaan baa habeenkii khatimi jiray oo laga yaaba in laba goor maalinka khatimaan qolyaha saddex khatimi jiray qolyaha ka badan khatimi jiray nawowi wuxuu sheegaa markaasuu yidhaahdaa iyo xabn xajar iyo waa bixasabi alaxwaal ruuxa nashaadkiisa carabkiisa tadaburkiisa fahamka qur-aanka fahmay ku xidhan tahay waxaan la ogolayn hadanka hadda shicri qur-aanku kitaabun anzalnahu ilaykum mubaarakun he liyadabaruu aayaatihi hadday qiraa'ada iyo degdegaadu tadbiirkii meesha ka saarayso barakamala middaa iska jooji dariiqaa nabigu uu sheegana lagu gaabsado bil ku khatin labaatan beri ku khatin toban beri ku khatin toddoba beri ku khatin saddex beri wax ka yar iska daa saxaabada iyo taabiciinta iyo salafka hawshay sameeyeenna waa ijtihaad ayagu ay yimaadeen ku dayasha ma naska nabi maxamed ku dayanaysaa ayagana duri maysid waxbana ka sheegi maysid ijtihaadkoodi iyo xaaladdoodii allah u garanhaya waxay ayagu tawiishadeen ayagaa garanaya laakiin annagu waxaan leenahay saddex beri ka yar qur yaan lagu khatimin maxaa yeele maqsuudka meesha hadduu ka baxay qira'ada dhaawac baa gaadhaya la yafqahu man qara'a alqur'aana fii aqalla min alaain waa xaaraanna waa laftirkeedu hawl adag weeye caaisha umulmuminiin nabigaa la weydiiyey qur-aanka ku dhammayn jiray saddexdii beri mar khatimi jiray kulla alaaa ayaamin mar khatimi jiray cabdulahi mascuud wuxuu yidhi qur-aanka ama toddoba birah lagu khatimo ama saddex lagama yarayn karo fuqahaai saxaaba wey wa afqahu saxaaba cala aliطlaaq fii kitaab illah marka la maraya khaasan fiqu lkitaab xilligu asagu noolaa raggii ka dambeeye gadaa ragga waagi dambe ama la ekeeyey ama ku dhowaaday baa jira laakiin xilliguu noolaa afqahuhum buu ahaa cumar baa qiray cumaan baa qiray cali baa qiray saxaaba o dhan baa oga maqhraati kacay idan hawshuu nabigu sameeyey ee ficil ahaanna ku caddeeyey qowl ahaanna ku caddeeyey cabdulaahina fatwooday hada huwa almadhab hebel baa shaafici baa lix goor maalinka dhammayn jiray iyo hebel baa maye cumaan baa maalinkan laba ku dhufan habeenkan laba joojiya howlahaas wakhayru اlhadyi hadyu muxamed salafkuna maa ta'awalu u daaya wallah subxana wa tacala aclam